بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه ثم يكبر للركوع wayadacu yadayhi calaa rukbatayh wayajcalu ra'sahu xiyaala dahri uma intaa kadib sifadii salaada ayaynu ku jirnay iyo qaabkii salaada loo gudanayaye yukabiru wuu u takbiiranayaa lirukuuci rukuucdii ayuu u takbiiran oo allahu akbar ayuu odhan oo ruugaga ayuu qaban wayadacu waanuu dhigayaa yadayhi gacmihiisa calaa rukbatayhi labadiisa ruug korkooda ayuu saari wayajcalu wuu ka yeelayaa ra'sahu madaxiisana xiyaala dahrihi dhabarka la simankiisuu ka yeeli dhabarkiisa la ayaa uu ka yeeli oo bimacnaa tashkhiisna ma samaynayo oo kor u qaadi maayo tansiib iyo hoos u dhigis marka uu si foorar ahoo kale uu ka dhigayana ma samaynayo waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye xaaladda rukuucda shaksigu uu markaa intuu takbiirsado allahu akbar yidhaahdo labada ruug qabanayo madaxiisa iyo dhabarkiisana simayo oo qoorta uu toosin dabeedna markuu si dhab a ruugagga u qabto hadduu si dhaba calacalaha u saaro labada ruug kuraamahooda waxaa dhacaya inuu sinmo ama haddii uu faraha uun ku tiigsado waxay noqonaysaa inuu madaxiisu taagmo nebigana sala allahu aleyh wasalam saxaabadu waxay ku sifeeyeen haddii xitaa dhabarkiisa markaa wax la saaro inaanu dhaceen oo lays odhanayaba haddii xitaa biyo iyo wax la mida lagu shubo ma dhaqaaqayaan siduu u siman yahay dartood wayaquulu waxaanuu odhanayaa subxaana rabbi alcadiim yacnii waxaan xumo ka hufayaa oo xumo ka hufan allaha weyn subxaanahu wa tacaala wa yukariruhu waana ku celcelinayaa oo saddex jeer iyo ka badanba inuu la yimaadaa waa u bannaanta wain qaala hadduu yidhaahdo maca dalik arrinta alla jirkeeda xaala rukuucihi markuu rukuucsan yahay haddii uu yidhaahdo iyo wa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii faxasanun dikrigaa kalena hadduu ku daro ou yidhaahdo xumaka hufnaantaadee allahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow wabixamdika mahaddaada aniga oo markaa ku dheehan oo huwan allahuma kfir lii bimacnaa waxaan kugu mahadinayaa mahaddaada allahuma kfir lii allahyow ii dembi dhaaf faxasanu waa fiicanta uma intaa kadib yarfacu ra'sahu madaxiisuu soo koryeeli qaa'ilan xaaluu yahay kii leh samica allahu liman xamida intaa kadib wuu ka soo toosi isaga oo leh samica allaahu alla waa maqlayaa samaaca qabuulin aqbalis markaa maqlisteed ayuu maqlayaa ama bimacnaa samic allah wa istajaab allahu alle waa ka ajiibayaa liman xamidahu kii mahadiya alle waa ka aqbalaya bimacnaa alle wuxuu maqlayaa samaaca qabuulin buu maqli liman xamidahu qofkii mahadiya oo ilaahay cid kastaba isagoo maqlaya mid mahadiya iyo mid aan mahadinba waxa uu maqlayaa ka mahadinaya maqlis uu alle ka aqbalayo oo waxa weeye uu shakhsigan ka ajiibayo khayrka iyo wanaagga uu ku jiro in kaana imaaman aw munfaridan hadduu yahay imaam iyo munfarid ayuu sidaa odhan waa qowl ka mid a ah min aqwaali ahli اlcilm oo waxa weeye samica allahu liman xamidah ma waxa yidhaahda imaamka iyo qofka keligii tukanaya mise maamuumka laftiisuna waa odhanaya waa mas'ale khilaafiya oo labadaa hore inay odhanayaan cid iskuma hayso oo imaamkuna markuu ka soo tooso odhanayo samica allahu liman xamida marka ma'muumka ma waxa u bannaan rabbanaa walaka alxamdu inuu ka qaado mise isaga laftiisuna samica allahu liman xamida intuu yidhaahdo buu odhan rabbanaa walaka alxamdu adilada daahirkeedu labadaba waa tusinaysaa waqtiyada qaarkood waxaad arkaysaa xadiista saxiixa oo tilmaamaysa ida qaala alimaamu samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamd sidaa dheha ma'muumiintii la leeyahy rabbana walaka alxamd waqtiyada qaarkeedna waxaad arkaysaa nusuusta daahirkeedu iyadoo uu tusinayso in samica allahu liman xamidahuna lagu darayo waxaana fiican qowlka labadaba israacinaya oo marka la leeyahay waxaad tidhaahdaan rabbanaa walaka alxamdu ay maca dikri اlmacruuf dikrigii la yaqaanay ee fii hada almaqaam iyadoo uu la socdo ay noqonayso markaa shiikhu isagu qowlkaasi buu maray odhanaya lafdiga samic allahu liman xamidu imaamka iyo qofka keligii tukanaya odhanaya ama ma'muumku ma odhanayo sidaasi buu maray lakiin qowlka kalea sii fiican wayaquulu اlkullu dhammaan waxay odhanayaan mid imaama iyo mid ma'muuma iyo mid waxa weeye munfaridaba rabbanaa walaka alxamd rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow walaka alxamdu mahad adiga ayaa iskale xamdan baad markaa allahayow aan ku mahadinaya mahadin kaiiran badan oo طayiban wanaagsan oo mubaarakan barakaysan ay mubaarakan fiih mil aلsamaawaat ay xamdan mahadin baan ku mahadinayaa taasiyo mil asamaawaat samaawaadka muggood ah iyo wa mil alardi dhulka muggii iyo wa mil-a mugga maakii shita aad doonto oo min shay-in shay-a bacdu intaa kadib rabbanaa walaka alxamdu iyo qaababka kale ku timi oo rabbanaa laka alxamdu ama allahuma rabbanaa laka alxamdu iyo walaka alxamdu afartan nooca ay ku timiba miduu yidhaahdaba dikriga in la sii kordhiyo oo xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih mil aلsamaawaati wa mil alard wa mila maa shiئta min shayin bacd sidaa in la yidhaahdana waa sii fiicanta riwaayaadka qaarkoodna waa kordhinayaan oo iyaguna waa sugan yihiin أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني هدuu taa raaciyana waa fiicanta marka wuxuu raacinayaa samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu marka uu yidhaahdo dikrigaasna inuu sii raaciyo ayaa fiican waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay markaa ninkii sidaa yidhi waxa weeye dhowr iyo soddon malag inay kelimaddaa u soo kala degdegsadeen xadiiskii bukhaariga balkooda horqoraya wanaagga iyo ajarka ku sugan ducada iyada ah rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayo walaka alxamdu mahad adiga ayaa iska leh xamdan kaiiran baan ku mahadin mahad fara badan oo طayiban wanaagsan oo mubaarakan fiihi mid la barakeeye ah mil-a samaawaati waxaan ku mahadinayaa mahad dhulka xalli cirka muggi iyo mil alardi dhulka muggi iyo mil-a maa shi'ta min shayin bacd iyo wixii intaa ka soo hadhay wix allaaliya wixii adigu aada doonto ee shay ah intaa dabadeed ayaan kugu mahadinaya bimacnaa mahaddaada ma soo koobi karo mar haddaanan soo koobi karayn mashiicadaadan ku xidhaya adiga doonitaankaaga wixii adigu aad doonto ee shay ah samaawaadka arladuna waxay indheheennu qabanayaan ayay ugu weyn yihiin maadaamay ugu weyn yihiin dee wax kaloo mug weynoo aynu sheegnaaba inaan garanay sida aawadeed bay noqotay labadii ugu waaweynaana in la sheego maca daalikana kadibna arrinta mashii'ada alle lagu xidho anta kamaa anayta calaa nafsig allah yow sidaad adigu naftaada u ammaantay ayuunbaa tahay cid kaloo ammaantaada ka gayoon kartaa haba yaraatee ma jirto marka mashii'ada allah lagu xidha uma intaa kadib yasjudu waa sujuudaya calaa acdaa'ihi sabca xubnihiisa toddobada ah ka sujuudi xubnaha toddobada ah ayuu ka sujuudi kama qaala nebiyu sala allahu alayh wasalam sida nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam umirtu waxa lay amray an asjuda inaan ka sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba xubnood ama toddoba lafood yacni waa toddoba xubnoode inaan ka sujuudo ayaa lay amray cala aljabhati wejiga wa ashaara waana ku tilmaamay biyadihi ilaa anfihi ilaa sanka lagala gaadhayo wejiga iyo sanka oo wada socda oo bimacnaa labadaba la dhigayo waa hal xubin wey iyo walkafayn labada kaf calacalaha cadcad gacmaha markaa cadcad labadaa kaf in laga sujuudo iyo warukbatayne labada ruug iyo waadraaf alqadamayn iyo faraha adimada caaradooda macnaa gomodaha farahooda caaradooda inaan ka sujuudo ayaa lay amray muttafaqu calayh oo marka la sujuudayo sanka dhulkaa la dhigaya sida wejigaba dhulka loo dhigayo sanku inuu dhulka ka qaadmo maaha xadiiska musii'u salaatihiina way ku timi oo waxa weeyaan inaad ka makanayso wejigaaga wixii aad sankana ka makaninayso aad kala buuxsato dhulka marka intaas waa isku xubin wejiga iyo sankoo wada socda dhulkaa la dhigaya waa hal xubin gacmaha calaacalahoodaa cadcad iyo beerkaa gacmahii cadcadna dhulka ayaa la dhigaya iyadoo qiblada loo jeedinayo sidaasi la mid ah ayaa waxa weeye ruugagana dhulka loo dhigaya lugaha waxa weeye farahooda iyagoo iyagana qiblada loo jeedinayo ayaa dhulka la dhigaya lama rabo in cagaa dhulka laga qaadoo la biryoodo lama rabo waayo ma markaa ansaxayso sujuudi waa rukni ka mid ah arkaantii salaada dad lugaha dhulka ka qaado sujuudi ma jirto mar haddaad labadii xubnoo toddobadii xubnoodba isku si u dhigi weydo yacni ma suuragal ah sujuuddaasi sujuud maa wayaquulu waxaan u odhanayaa subxaana rabbiy alaclaa yacnii waxaa xuma ka hufan rabbiga koreeye cid ka koraysaa aanay jirin allahaasi baa xuma ka hufan riwaayaadka qaarkood labadaba waa bixamdihi way ku dareen haddii lagu darana dhib male wa subxaana rabbiy alcadiim wabixamdihi iyo subxaan rabbi alaclaa wabixamdi haddii sideeda loo daayana dhib maaha uma intaa kadibna yukabiru wuu takbiirsanaya oo allahu akbar buu odhanayaayo sujuuddaa uu ku adkaarsanaya adkaartaa ku akrinayay wuxuu kaga soo toosayaa allahu akbar wayajlisu wuu ku fadhiisanaya calaa rijlihi اlyusra adinka bidix buu ku fadhiisan wayanshibu wuu taagayaa alyumna ka midigna wuu taagi wa huwa aliftiraash waa jalsat liftiraashka weeye fadhiga markaa iftiraashka ah taasi weeye fadhiga iskoglashada sidaa weeye wayafcalu wuu samaynayaa dalika arrinkaa isaga fii jamiici jalasaati الsalaa jalasaadka salaada oo dhan fadhiyaalka salaadoo dhan iftiraashkaasuu samayn ila fi اtashahud اlakhiir ataxiyaadka dambe mooyaane oo fa isagu yatawaraku waa sin dhiganaya sinta ayuu dhiganaya sin dhigashuu samaynaya bian yajlisa waa sidaa waa inuu ku fadhiisto cala ardi dhulka sintuu dhulka gaadhsiinaya markii hore addimaduu dusha kaga fadhiyayay iminka sintiisa dhulka caadi buu u dhigaya wa yukhriju waa soo bixinaya rijlahu lyusra adinkiisa bidixna min alkhalfi xagga dambe ee alaymani midig ayuu ka soo bixin oo adinka markaa bidixna markuu sinta dhigto waxa weeyaan waa soo bixinaya xaggaasu u saari waa jalsat tawaruq <coughs> waa ta sin dhigashada <coughs> adigu sideedaasaynu ku dhaafay innagoo koobayna waayo hadal in hadalaa ku jirta laakiin waxba waa waa ka gudbaynaa wayaquulu waxaanu odhanayaa maadaama kolley waxaynu uga gudbaynaa dowrada xilliga loogu talagalay kitaabka iyobaa isqardhaafaya haddaynu meelaha qaarkood sharaxooda u daadigno iyo markaa wakhtiga aynu haysanno iyo kitaabkan markaa isaqbalay wayaquulu waxaan u odhanayaa rabbi kfirlii rabbi ow ii dembi dhaaf oo warxamnii ii naxariiso oo wahdinii i hanuuni oo warsuqnii i wajburnii markaa iga kab wixii naqsiga si ay u tahayba dhammaanteedba allahayo iga kori oo iga kab wacaafini oo icaafi macnihi waa kelimaad jaamica oo mid kastaaba ay macno aada u ballaadhan ama inta kaleo dhan macnaheeda xabaddii kastaaba koobsanayso oo allah allahayow ii dembi dhaaf markaad tidhaahid wixii aan gef galayba iga dhaaf dee wax kuu dhimani ma jiraan haddii alla dembigaaga dhaafo waa wanaag halka u sara bani aadam kollayba waa dembaabayaaye haddii alla kaa masaxo kamaal iyo sharaf kaloo ku hadhay ma jirto allah yow ii naxariisana naxariistu waa waxa weeye wax kasta oo naqsiya iyo xumaana waata kaa kaabaysa hadday dembi dhaafta nooc kastaba naxariista alle haddii alla kugu manaysto waxba kuma dhinna hanuunku waa saasile marka waa cibaaraad dhammaan wada caam ah oo mid kastaaba macno aad iyo aada u ballaadhan arsaaqda xitaa la tilmaamaya arsaaqdii badaniga ahayd oo quramaa tii ruuxiga ahaydna waa ku jirtaa oo waxa weeye inuu alla kugu arsaaqo hanuun iyo cilmi iyo hidaaya iyadaa lafteedu waxa weeyaan arsaaqday ka mid tahay oo arsaaqdu allah iyow macnaha cunto iyo wax jidhku igu markaa xoogaysto isii maaha arsaaqdu way ka ballaadhan tahay sidaa oo in alla cilmi kugu arsaaqo naafica inuu kugu arsaaqo hidaaye iyo hanuun dhab ah inuu kugu arزaaqo waxa weeyaan khayr اdunya واlآkhira waa waa min aلأرزaq wey wajburnii allah yow iga kab oo wixii naqsi ah iyo meeshuu igaga jiraba rabbi ow iga kab oo caafini cafi ducadaasi buu akhriyi uma intaa kadibna yasjudu waa sujuudaya aلثaaniya ay aلsajdaة الثaaniya sujuuddii labaad buu sujuudi kaluulaa sida tii horu oo kale ayuu u toddobadii xubnood buu ka sujuudayaa subxaana rabbi alaclaadii buu odhan waka uma intaa kadibna yanhadu waa hinqanayaa mukabiran xaaluu yahay kii takbiiranaya calaa suduuri qadamayhi baanu ku hinqanayaa gomodaha caaradooda macnaha addimada caaradaa hore ayuu ku kacayaa oo de iyagu sii cuskanaya deedna sidaasi buu istaagayaa intaanu dee cuslaynoo qof si kale u ruqruqaansanayo ahayn inuu markiiba sidaa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 lishaykh اlalbani uu si qiimaha badan le u jamciyey tii la akhriyaaba waa ku filan tahay kii kastaba ataxiyaatku waa ku ansaxaya marka ataxiyaatu tahniyado bimacnaa salaamo cid boqor a ah lagu salaamo ama mulki siduu u dhan yahayba ama baqaa iyo jiritaan waa jamcu taxiya marka maxaa lagu macnaynayaa macnayaal badan ayay culimmadu saareen lakiin waxaynu ku soo ururinaynaa tahniyadu iyo salaamo iyo qiimayn bimacnaa cid boqoro la qiimeeyaa siday u dhan tahayba lilahi alla iskale allah iska leh oo had iyo jeer waxaa la yaqaanaa boqorrada cidba si gaaraa loo salaamaa waxbaa lagu weyneeyaa marka bimacnaa tacdiimaat altacdiimaatu lilah yani macnahaasi waa macno soo ururinaya oo ahlulcilmigu macnayaasha dhowrkay saareen weynayni siday u dhan tahayba allah iska iskale ataxiyaatu bimacnaa altacdiimaat oo bimacnaa tahniyad hadday tahay iyo hadday baqaa tahay iyo hadday mulki tahay noocay u tahayba weynayn dhammaanteed allah iska leh wasalawaatu salaado ma salaadahan la tukadaabaa mise macal naxariistii iyo macnihii guudna way shamlinaysaa labadaba waa la yidhi haddii la yidhahdo salaadahan la yaqaano allah iska leh bimacnaa cid kale oo loo tukan karaa ma jirta waa cibaado alla keligii leeyahay ama naxariis iyo salaado iyo dhammaanba naxariis kaamila ah. mid kastaba allunba iska leh waayibaatu wanaag dhammaantii qowl iyo ficil ku uu yahayba wanaag dhammaantiina allah iska leh oo lilaahi daa horay ku wada aلsalaamu calayka waxaa la odhan karaa assalaamu nabadgelyo calayka korkaaga ha noqoto ayuha nebiyu nebiyahow iyo waraxmat ullaahi iyo barakaatu waxaase ka sii fiican <clears throat> laftiga salaam maadaamuu yahay ismun min asmaa illahi tacaala magac ka mida magacyada alle in sidiisa loo macneeyo oo isimka alle sidiisa loo daayo xadiista qaarkoodna way ku timi oo la yidhaahdo assalaamu allaha salaamka ah calayka korkaaga ha noqdo bimacnaa bilxifdi ilaalin korkaaga ha ku noqdo iyo u naxariisasho iyo dhowris dhammaanteedba oo allaha markaa salaamka ahi calayka korkaaga ha noqdo oo kii macnaha ku ilaalinaya ee dhib oo dhan kaa xifdinaya bimacnaa ha noqdo allah macak halkay ka yidhaahdaan oo kale bimacnaa allah kula jira oo bimacnaa allah ha kula jiro ay uga jeedaan oo alla kii ku taageeraya ee ku taswiibinaya ee kaa leexinaya wixii baatil oo dhan allah ha noqdo bimacnaa noocaasoo kale ay u dhigan tahay oo assalaamu allaha salaamka ee calayka korkaaga ha noqdo oo ilaalin iyo unaxariisasho iyo dhowris dhammaanteedba korkaaga ha ku noqdo ayuha nebiyu nebiyow iyo waraxmat naxariista alle iyo assalaamu calayna allaha markaa salaamka ay annana korkayaga ha noqdo oo kiina ilaalinaya ee noo naxariisanayana dhowraya ha noqdo iyo wacalaa cibaadillahi saalixiina annaga iyo addoommada kale fiicfiicanba ashhadu waxaan qiray oo qowlan wa qalban dhammaanba aan ka qiraya afka aan kaga dhawaaqayo iyo si dhaba oo ii qarsoonoo aan munaafiqnima iiga hoosayna qalbigaba aan ka qiraya an laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane mid kaloo xaq lagu caabudaa inaan inta kale la caabudo baatil baa lagu caabudaya laakiin ka xaq lagu caabudayo waa alle waashhadu waxaan qiray anna muxamada muxamedna cabduhu alle addoonkiisii inuu yahay iyo warasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay sala allahu aleyh wasalam uma intaa kadibna yukabiru wuu takbiiran oo wayusallii wuu tukanayaa baaqiya salaatii salaadiisa inta soo hadhay bilfaatixati faatixaduu ku tukan fii kulli ragcatin ragcad kastaba uma intaa kadibna yatashahadu wuu ataxiyaadsanaya altashahud alakhiir ataxiyaadkii dambe wa huwa almadkuur waa kii lasoo sheegay un ataxiyaatu lilahi wasalawaat wadayibaat ama ataxiyaadyada kale ee soo arooray wayaziidu wuu kordhinaya calaa maa allahuma salli cla muxamed wclى ali muxamed kama sallayta clى ali ibrahim inaka xamiidu majid wbaarik clى muxamed wclى ali muxamed kama baarakta clى ali ibrahim inaka xamiidu majid salligaasi ayuu ku kordhin salliga ibraahimiga oo allaahuma eya allahu allahayow salli ammaan oo bimacnaa lafdiga salli salawaat waraxma iyo madabaad ku arkayso qur'aanka iyo nusuusta ay ku timi had iyo jeer naxariis iyo salli way sii kala khaasaysan yihin oo salli bimacnaa ammaan qowlka abi caliya iyo bacdu ahli lcilmi ku fasireen baa fiican allahuma ya allahu allahyow salli ammaan calaa muxamadin nebi muxamed sala allahu aleyh wasalam iyo wacalaa ali muxamed ehelka nebi muxamed sala allahu aleh wasalam oo mala'a sare iyo kuwa agtaada qiimaha ku leh ka ammaan aalkuna xigaalkii nebiga sala allahu aleyh wasalam aalulbeytkii iyo atbaacdii nebiga sala allahu alay slam dadkaba waa shamlinaya dadkaba waa shamlinaya waayo aalka nebigu waa atbaacuhu waa cidda raacda ee xaqa ku raacda iyo ehelkiisii khaaska ahaa oo iyaguna kuwii ahlul iimaanka ahaa ah kamaa sallayta sidaad markaa u ammaantay calaa aali aad ugu salliday calaa aali ibraahim ehelkii nebiyullaahi ibraahim innaka xamiidun alla baa tahay maxmuud oo mahadsan oo majiidun markaa sharaf badan baa tahay allahayow wbaarik barakee calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa aali ibraahim innaka xamiidu majiid markaa barakee nebi moxamed sala allah aleh wasalam iyo ehelka nebi moxamed saad u barakaysay ehelkii nebiyullaahi ibraahim innaka xamiidun majiid intaa kadib wuxuu odhanayaa buu yii acuudu billaah alle waxaan ka magan gelayaa min cadaabi jahannam jahannamo cadaabkeeda iyo min cadaabi alqabri iyo qabriga cadaabkiisa iyo wa min fitnati almaxya waalmamaat fitnada nolosha iyo geerida fitnoodeeda alle ayaan ka markaa magan gelayaa oo alle ayaan ka magansanaya iyo wa min fitnati masiixi dajaal iyo kii masiixa ee beenaalaha ahaa ee been badanaha ahaa masiixu dajaal inkaarqabaha fidno la arko ka ugu daran ah calaamaadka qiyaamahee waaweyna ka midka ah kaana allahayow fidnadiisa waan kaa nabadgelaya ee yow iga badbaadi waan kaa magan gelaya wayadcuu waa ku ducaystaa bimaa axaba wixii uu jeclaysto min khayr dunya waalaakhira ayuu ku ducaystaa markuu halkaa marayo ducada wixii kale uu doonayana waa raaciyaa uma intaa kadibna yusalimu waa ka salaam naqsanaa can iyo wa can yasaarihi bidixba oo wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum waraxmat ullah bimacnaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi buu odhan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hadduu odhan oma dhinaca quray kusoo aroortay mise labada dhinacba waa lixadiisi wail ibnu juxrin rawaahu abu dawuud wail ibnu xujrin wail ibnu xujrin markaa sidaasi buu odhan hal salaam lafteeda hadduu ku gaabsado waa sugan tahay hal mid qura hadduu ku gaabsado waa sugan tahay laakiin qaabkaasi buu inoo tilmaamay oo sidaasi buu odhanayaa buu yidhi walarkaanu alqowliya arkaanta qaababka kale ay ku soo aroortay salaamtu assalaamu calaykum oo qura ama assalaamu calaykum waraxmat labada dhinacba ama assalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu oo dhinaca midig iyo dhinaca kaloo la socona iyo hadday dhinaca kale la socoto inta wejiya ay ku timi ee ay ku ansaxdayba tii lala yimaadaaba oo tii kale waalarkaanu alqowliya arkaanta qowliga ah arkaantii baa ficli iyo qowli u kala baxaysa arkaanta odhah ahaanta ah ee min almadkuuraati kuwaa la soo sheegay ku sugani kow waa takbiirat اlixraam waa rukni qowliya oo waa allahu akbar iyo wa qira'aة اlfaatixa calى gayri اlma'muum iyo qirada faatixada calى gayri اlma'muum ma'muumka wixii aan ka ahayn oo bimacnaa ma'muumka khilaaf baa gelaya khilaaf baa gelayaa ma'muumku ma la imanayaa qirada bacdu ahlilcilmi waxay odhan doonaan ma'muumku lama imanayo ama salaadu siriya ha noqoto ama jahriya ha noqoto man kana lahu imaamu faqira'aة اlimaami lahu qiraa'a qofkii imaam leh qirada imaamkaa ku filan daa'ifo kaloo ahlulcilmiga waxay odhan doonaan salaada jahriya iyo siriyaha loo kala qaado haddii salaadu jahriye tahay lalama imanayo wax qira'a noocay u tahayba faatixa iyo keyrkeedba waxay noqonaysaa in imaamka uun la raaco qowlka kale wuxuu odhan doonaa may hadday salaadu siriyo tahay iyo hadday jahriyo tahayba faatixadu marnaba dhici marnaba dhici laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab waana qowlkaa u dambeeya kaynugu iilanayno rajaxayno waxaynu leenahay marleyba faatixada waa lala imanaya haddaad ma'muum tahay ama codku kor ha loo dhigo ama hoos ha loo dhigo aqwaasha kale ahlulcilmigana waa ixtiraamaynaa qowl kastaabana miisaankiisa iyo tixgelintiisuu leeyahy laakiin qowlkaynu u iilanaynaa waa qowlkaa odhanaya faatixada marna laga tegi maayo ama salaadu jahriya ha noqoto ama siriya ha noqoto wtashahud اlakhiir tashahudka ataxiyaadka dambena waa sunna qowliya iyo wasalaam salaamo naqsiga intaasibaa ah sunno qowli ah eh. marka waxa uu ka reebay shiikhu salligii nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixuna waa in salliga nebiguna ku jiro arkaanta qowliga ah oo rukniga xagga dambe gelaya uu yahay shiikha laftiisu fii badi kutubihi wuu ku daray halkanun baanu inoogu sheegina kutubtiisa qaarkood wuu ku rajaxay sida nuurulbasaa'irka oo kale wuu ku rajaxay markaas sida halka hooseba kaaga muuqata wa baaqii afcaaliha afcaasheeda inta soo hadhay waa arkaanu ficliya arkaan ficliya weeye ila tashahud اlأwal afcaasheeda inta soo hadhay waa arkaan wixii aan ka ahayn ataxiyaadka hore oo faino min waajibaati الصalaa salaada waajibaadkeeda ayuu ka mid yahay iyo wtakbiiraatu takbiiraha iyo allahu akbaryada kayru takbiirat اlixraam takbiirat lixraamka aan ka ahayn iyaguna waa waajibaad iyo waqowlu subxaan rabbi alcadiim fi اrukuuc iyo wasubxaan rabbi alaclى marata fi الsujuud oo hal marun sujuudda lagu odhanayo kullu hada waa waajibaad iyo iyo warabi kfir lii oo bayna sajdatayn mara mara la odhanaya marmar iyo wamaa zaada wixii intaa ka badan ee lala yimaadaa ama rukuuca oo kale la kordhiyo inta jeeree lagu celinaya ama sujuudaha subxaa rabbi alaclaa celcelinta lala imanaya fa huwa masnuunu waa sunne waxba waajib maa waxba waajib maa hal mar haddaad ku gaabsato waajibka waa kaa dhacay laakiin intan dambe la kordhinaya tiradaa doontaba dhehoo waa calaa sabiili alistixbaab waa iska sunnanimo iyo wqowlu samica allahu liman xamido lilimaami wlmunfarid iyo qowlka lagu qowlayo samica allahu liman xamida lilimaami wlmunfarid iyo wlma'muumi sidii inagu aynu markaa rajaxnay marka lagu socdo warabbanaa laka alxamdu lilkulli dhammaan ay odhanayaan fahadihi tanina waajibaat tasqudu bisahwi wayajburuhaa eh, sujuuduhu sahwi sujuudu sahwi wakada biljahli Ehm, wuxuu tilmaamayaa salaadii inay leedahay arkaan iyo sunan iyo waajibaad waana qowlka fiican in taqsiimka qismada hulaaثiga ah qaabkaa loo qaybiyo oo la yidhaahdo salaadu saddex qaybood bay iska saaran tahay arkaan iyo waajibaad iyo sunan oo la yidhahda baabu salaa marka la joogo farad ama rukni iyo waajib farqi baa u dhaxeeya sida xajka oo kale qolo ahlulcilmiga ka mida sida shaaficiyadaba agtooda ka macruufkaana waxay leeyihiin maya ee baabkan salaada rukni iyo farad oo mar kastaba isku macno ah iyo waajib waxba farqiga ah uma dhexeeyo ee waxa weeye salaadu waa qisma athulaaiya saddex qaybood baa laga dhigi waa waajibaad ama arkaan oo isku macno una kow haddaad farad tidhaahid iyo haddaad waajib tidhaahid iyo haddaad arkaan tidhaahid kullu hada waa isku macne cinda shaaficiyi oo kale iyo ahlulcilmiga ciddii masalada dariiqoodoo kale martay qaybta labaadna waxa waxaa laga dhigayaa wax lagu magacaabo abcaad ama asunan اlmuakada sunan la adkeeyo abcaadna way ka cabiraan abcaad marka waxa weeye sunan la adkeeyey oo haddii laga tago sujuudu sahwi ka dhalato lakiin haddii barheer looga tago aan salaada waxa weeye ayaa iyaguna jira bay iyo sunan caadiya oo ay hay-aad markay doonaan ka cabiraan hay-aat ama sunan ama mustaxabaat waxa la yidhaahdaba waxaanay labada madhab ku kala duwananaanayaane ahlucilmiga qolada sidan tidhi o qolada sidan tidhi qoladan tidhi salaadu waa arkaan iyo waajibaad iyo sunan sunanta haddaad badheer uga tagto salaadu waxba ka noqon mayso haddaad la timaadana khayr baad kororhsata laakiin labada kale midnaba badheer loogama tegi karo haddii barheer looga tagana marliba aasin baa tahay dembiilaa tahay marliba dembiilaa tahay waxaanay noqonaysaa dee ilowba ilow in lala yimaado in lala yimaado salaadiina ay kaa burayso haddii aad barheer uga tagto cala alqowli saxiix khilaaf baa kusii jire labada ti aad ka tagtaba marka aad sahwiga uga tagto unbay midna bedel yeelanaysaa midna aanay bedel lahayn lakin badheer haddii looga tago mar waa buri waa ta shay waajiba oo min salaa abaan badheer uga tegaya aanan u joojinayn anoo waajibna ka ictiqaadsan ma suuro gelayso laakiin qowlkii lahaa waa sunan ataxiyaadka dhexe iyo wuxuba waa sunan lahaa abcaad baa lagu cabiraayo lagu tilmaamaayo sunan muakada weeye lahaa haddaad badheer uga tagto xitaa salaadaadu buri mayso haddaad barheer uga tagto xitaa salaadu buri mayso sujuudu sahwi ma lagu kabayaa mar haddaad barheer uga tagto mise lagu kabi maya waa mas'ala khilaafiya sujuudu sahwigeenu insha allah wax kaga tilmaami doonaa marka shiiku dariiqadan uu maray baa fiican oo in la yidhahdo waa arkaan iyo waajibaad iyo sunan waxaanuu yidhi fa hadihi اlwaajibaat tasqudu way dhacaysaa bisahwi wayajburuhaa waanu ku kabi sujuudu sahwi buu ku kabi ama sujuuduhu lisahwi sujuuddiisa uu sahwi ahaan u sujuudayo sujuudu sahwi buu ku kabi wakadaa waxaa la mid ah biاljahli haddii ay jahli iyo aqoon darro ku timaadana oo aanay sahwiba ahayn iyadana waa la mid xaalaadka noocaasi ah waa la kabayaa uun sujuudu sahwi ayaa lagu kabi walarkaanuna laa tasqudu sahwan walaa jahlan walaa camdan arkaantuse sahwi iyo jahli iyo camdi midna ku dhici mayso mar liba waa lagaa doonaya waajibaadku sahwi iyo jahli waa ku dhici karaan laakiin iyagu marnaba dhici maayaan salaaddii ma ansaxayso walbaaqi wixii soo harayna sunan sunanu aqwaali wa afcaali mukamilu lisalaa wixii soo hadhayna waa sunan aqwaaleed iyo afcaaleed oo salaada dhammaystiraya waa sunan aqwaal iyo afcaal iska saaran oo salaada dhammaystiraya waayo halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam